الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو شريط التاسع من أشرطة كتاب رياض الصالحين للإمام الزاهد أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله تعالى عنه waxaanu xadiidkankadu ka bilaabmayaa bogankadu wuxuu ka bilaabmayaa xadiidka siddeetan iyo afar ee ugu dambeeyey baab baab alyaqiin watawakul ugu dambeeyey oo xadiidka anas ahaa ee ku saabsanaa labadii nina walaalahaydee midna shaqaynayay midna cilmiga baranayey ee ninkii shaqaynayay uu walaalkii dacweeyey iyo rasuulku sala alla alay slm jawaabkuu siiyey oo ahayd waxaaba suurowda in sababtiisa lagugu arsaaqo marka xadiidkuna صaxiix weeye waa sidaan sheegnay waxaa hadhay marka yani tafsiirkii alimaamu nawowi kelimada yaxtarif uu fasiray yaxtarifu macnaheedu waxaa weeyaan buri yatakasabu wayatasabab wuu kasban jiray oo sababka risqiga lagu xasiliyo ayuu isku shuqulin jiray marka min alxirfa ayaa laga xirfuu lahaa yani sanaaco iyo wax sidaasa buu lahaa yani macnuhu waxaa weeye waa waa shaqaysan jiray baab اlistiqaama istiqaamada toosnida dariiqa xaqa lagu toosnaado kaas baa xadiidkan kaduna ka hadlaya nasأl اllaha subxaanaه wa taعaalى an yajcalana min ahli اlistiqaama qala اllahu taعaalى faاstaqim kama umirt wman taaba macaka walaa tadغw inahu bima tacmaluuna basiir faاstaqim toosnow kama umirta sidii lagu faray sidii lagu faray u toosno oo jidka haka leexanin jidkii lagu faray ee waxyiga ah raac aayaddaasuna marka aad iyo aad buu rasuulku salى اllahu عalayhi waalih wasalam uu u daryeeli jiray oo waxaa ereyadii laga wariyay ka mid ah inuu dhihi jiray kolkii la yidhi ciradii waa kugu soo degdegtay ayuu wuxuu yidhi huud iyo suurada kale oo la macno ah ayaa iciraysay shayabatni huud marka huud aayadda gaar ahaan nebiga sal اlه alay slam aad uu uga ihtimaami jiray ee cirada kusoo dedejisay aayaddana lagu sheegay toosnow oo sidii lagu faray u toosnow oo ha ka leexanin jidkii adi iyo ummadaadu toona wa qaala tacaalى ina aladiina qaluu rabbuna allahu ثuma اstaqaamuu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إلى آخر الآيتين إن الذين قالوا kuwa dhaheen rabbuna allah rabbigayo alla weeyaan yani mu'miniinta noqday uma istaqaamu haddana toosnaaday ee jidka alla raacay oo iimaan iyo istiqaamo isku darsaday tatanazzalu calayhim waxaa ku soo kordhegaysa almalaa'ika malaa'igta kusoo kordegaysa kolkay sakaraadayaan ee naftu ay ka baxayso ayay malaa'igtu ku soo degaysaa oo u bishaaraynaysaa oo cabsida ka bicinaysaa waxayna ugu soo degaysa ku dhahayaan anlaa takhaafuu ay taqulu lahum laa takhaafuu anta noocaas oo kale waxaa la yidhaha mufasira la yidhaho bimacnaa ay waxay ku dhahaysaa laa takhaafuu ha baqina walaa taxzanuu ha murgina ha baqina oo waxa idinka horeeya haka mur ha ka cabsanina dhibaata idinkaba horeysa khayr iyo janno iyo nicmo allah iyo raalli cansha allah idinka horeeye walaa taxzanuu hana murgina oo waxaad ka timaadeen ahalkiinnii iyo carruurtiinnii iyo inay rafaadaan ha uga murgina dhan walbaba marka waa laga ammaangelinayaa wa abshiruu ku bishaaraysta biljanna jannadii ku bishaaraysta alatii kuntum tuwacduuna ee laydin yago hijira laydinku ballan qaadi jira kolka adduunka aydeen jannadii baa idinka horrayso hadda laydin oofinayahay ha cabsanina naxnu wliyaa'ukum annagaa ah, asxaabtiinnii ah fi lxayaati dunyaa noloshii sokay hore iyo noloshii sokay adduunyada iyo wa fi laakhira midda dambaba aakhira adduunkaba annagaa saxaabtiina annaga adduunkana idinla jiri jiray oo muxuaha idin waardeyn jiray oo shayطaanka idinka ceelin jiray oo muxuu ahayey idin toosan jiray jidka toosan idinku hagaajin jiray haddana annagaa idinla jirayna walakum fiihaa idinkuna waxaad ku leedihiin jannada maa tashtahi anfusukum waxallo waxay naftiinnu ijtihaysay jeclaysataad ku leedihiin walakum fiiha waxaanad ku leedihiin jannada dhexdeeda maa taddacuuna waxaad dalbataan ayaad ku leedihiin nuzulan sooriyo nuzul waxaa la yidhaahaa sooriyada loo sii diyaariyo martida intayna imanin ee mar alla markay tibaadaba lagu maamuusa ee loo keenaa la yidhaha min gafuurin raxiim allihii dembi dhaafka badnaa ee raxmadda badnaa uu idin sooriyeynayo martiqaad alla uu fidinayo qofu alla martiqaadayo maxaad u malaynaysaan waxa uu alla siinaya uu ku sooriyeynayo inta uu leegyahay alla un garanaya laakiin kollayba inuu wax weyn yahay nicmo aad u weyn tahay maynu suuraysan karraa wa qaala tacaala in aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun kuwa sidaa yeelay laa khawfun calayhim cabsiyo dushooda ma aha walahum yaxzanuun tii hore cabsanina bay ahayd <clears throat> oo amar iyaga la amrayay bay ahayd tanuna waa waran laga warramayo ma cabsanayaan walahum yaxzanuuna mana murgayaan ulaa'ika asxaabu اljanna kuwaasu waa dadkii jannada ulaka eh, asxaabu janati khaalidiina fiiha iyagoo ku waarayo aan ka soo baxaynin khaalidiinadaasaa marka iyaduna macno aada u sii weyn laho hadhow in sha allah aan arki doonno kolkii loogu bishaareeyo jannadantadu inayna ka baxayn inay ku waarayaan say u farxi doonaan khaalidiina fiiha jazaa'an abaalgud oo bimaa kaanuu yacmaluun waxay samayn jireen ee camalkay samayn jireen sababtiisa loogu abaalgudayo wacan abi camrin waqiila abi camra sufyaan ibni cabdillah athaqafi الثqفي allahu canhu qaala qultu yaa rasuula allah waxaan idhi yaa rasuula allah qul lii fi lislaami qowla laa as'alu canhu axada hayrak waxaad ii dhahdaa oo ii sheegtaa islaamnimada wax ku saabsan hadal oo aanan qof ka dambeeya aanan su-aalin hadal ii kooba islaamnimadoo dhan ii kooba oo aanan qof kale inaan wax weydiiyaba aanan u baahanaynin ii sheeg qaala markaasu wuxuu yidhi qul aamantu biاllaahi uma astaqim waxaad dhahdaa allaa rumeeye dhaho haddana toosnow diintii oo dhan buu labada cere ugu koobay waa iimaan iyo istiqaama aayadii buuna ka qaatay nebigu sala allahu alayhi waali wasalam marka waxaa weeyaan xadiidkan wuxuu ka mid yahay min jawaamici kelimihi sala allahu alayhi waalihi wasalam hadalkii loo soo ururiyey ee eray gaaban uu ku oobsan jiray wax adduunka oo dhan aanay dhammayn karaynin markaas eh, diintii oo dhan wax ka bixi karaa muu jiro lanna iimaan iyo camal saalixa weeye diinta oo dhanuba dee marka labada eh, iimaankiina qul aamantu billah ayuu ku koobay camalkii saalixa ahaana istaqim buu ku koobay rawahu muslim w can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alيyh wali wasalam qaaribuu wasadiduu waaclamuu anahu lan yanjuu axadu minkum bicamalih qaluu walaa anta ya rasuula allah qaala walaa ana ila an yataqamadani اllahu biraxmati minhu wafadli rawahu muslim qaaribu soo dhodhoweeya yani macnuhu waxaa weeyaan wixii idin faray boqolkiiba boqol inaad la timaadaan oo aydan waxba ka dhimin ma keri kartaan waa ka tabaryar tihiine laakiin soo dhodhowaado oo wixii idin faray marka ku dadaala inaad la timaadaan badankiisa haddaydan dhammaantii la imaan karin wasadiduu toosnaadana sadaadka laazima yani jidka toosan laazima waclamuu ogaadana annahu xaalku inuu yahay lan yanjuwa inaanu ku nabadgelaynin oo naar aanu kaga nabadgelaynin oo janno aanu ku galaynin axadu minkum qof idinka mid ihi bicamalihi camalkii sababtiisa inaanu naar kaga badbaadaynin ogaada marka maxaa lagu badbaadaya fadliga alla lagu badbaadaya siduu nebiguba uu sheegi doono laakiin taasuna ma keenayso inaanu camalku faa'iide aanu lahayn ma keenayso aayadda aan soo marayba waa kayaa ilaahay jazaan bimaa kaanuu yacmaluun marka aayado fara badan oo qur-aanka ka mid ihina jannada iyo marka in lagu gelayo camalka ayay sheegaan xadiidkan kaduna inaan lagu gelaynin buu sheegay ismana khilaafayaan aayadahu marka waxay sheegayaan iyagu sabab ahaan alla sabab buu ka dhigay laakiin tan xadiidkuna wuxuu ka warramayaa mudasha ahaan alla wax lagu mutay oo janno lagu waajibsanaya alla lagu yeelanayaa ma jiro eh isagaa tanna ka dhigay sabab ka dhigay marka tanuna deeqdiisay ka mid tahay oo isagaa marka kolkii shaygii eh, qofkii wuxuu sabab uga dhigay uu la yimaado yuu fadligiisa ku gelinaya qaaluu markaasay waxay yidhaheen walaa anta ya rasuul allah ma adiguna xataa rasuulka allow qaala markaasuu uhi walaa ana aniguna xataa aniguna kuma gelayo camalkayga ilaa an yatagamadani illah ilaa alla inuu itiimbiyo dhex mooyaane biraxmati minhu wafadl raxmad xaggiisa iyo naxariistiisa deeqdiisa inuu dhex geliyo jannada igu geliyo mooyaane camalkayga oo keliya haddii la igu daayo janna eh, ma aanan ku galeen naar kagama badbaadeen leanna qofku alle wuxuu u taray oo ugu mudanayaa ma uu jiro weliba xataa haddii xisaab la galo qofku wixii camalah uu sameeyey wixii adduunka nicmeah ku qaatay baaba ka badbadan sida uu rasuulka alay sla uga warramay nin dadadkii hore ahaa oo muxuu ahayd bad isagoo ku safraaya doon intay la jabtay oo meel jaziiro ah loox intuu qabsaday ee kusoo tuurtay oo arkay cil yar oo durdura arkay iyo geed rumaan ah oo halkii iska degay oo yidhi halkanaan geerideeda ku sugaya biyahaana iska cabaayey geedka rumaankaana midhihiisa cunaayey oo goortii dambena kolkuu dhimanaya alla weydiistay inuu isagoo sujuudsan uu nafta ka qaado oo sidii alla u yeelay oo marka kolkii alle subxaana watacaala loo keenay uu yidhi addoonkayga raxmadayda jannada ku geliya ayuu wuxuu yidhi maya camalkayga ha laygu geliy camalkiisiibuu yaala weynaaday markaasuu alla ku celiyo o yidhi addoonkayga jannada ha lagu geliyo raxmadayda maya camalkayga ha laygu geliyo markaasuu alla yidhi subxaana watacaala malaa'igtii ku yidhi xisaaba addoonkayga oo nicmooyinkaygii aan siiyey iyo iyo camaladiis isu xisaaba hal xawaasiisa mid ka mid ah nicmadeedii ayaa ka badbadatay marka eh, camalkiisii kolkii laisu xisaabay markaasuu alla yidhi addoonkayga marka naarta geeya kolkaasuu cawday oo yidhi yaa rabbi jannada fadligaaga hallaygu geliyo markaas fadliga alle lagu geliyey almuqaarabatu muqaarabada qaari buu laga faa'iidaystay alqasdu aladii laa guluwa fiihi walaa taqsiir waa dhexdhexaysiga aanu xadgudubna xadka bixina ku jirin gaboodfalna aanu ku jirin si dhexdhexaad ah loo camal falo wasadaadu listiqaama sadiduu midda laleeyahayna waa toosnida wاlisaaba iyo sawaabka oo lagu taagnaado wa yatagamadanii yulbisanii inuu ihuwiyo oo wayasuranii idhex geliyo saasaa laga wado qaala alculamaa macna alistiqaama istiqaamada macnaheedu waxaa weeyaan luzuumu taacati اllaahi tacaala taacada alle oo la laazimo qaaluu waxayna yidhaaheen wahiya min jawaamici اlkelim wahiya nidaamu اlumuuri wabiاllaahi الtawfiiq waa erayada jaamicada ahee waxba aan ka tegaynin bay ka mid tahay istiqaamadaasoo khayr oo dhan keenaysa waxay arrimahoo dhan ku taxan ku xidhan yihiinna iyada weeyaan wabillahi الtawfiiq baabun fi الtafkiiri fi cadiimi makhluuqaati اllahi tacaala fakeridda laga fakiro makhluuqaadka alla weynankooda cirka iyo dhulka iyo buuraha iyo badaha iyo xayawaanaadka iyo waxyaalahaas waaweynankooda iyo farabadnidoodii iyo dhagxanta iyo macaadinta iyo waxyaalaha in laga fakiro oo aan loo qaadanin waxa iska caadiya ah inay yihiine lagu aqoonsado rabbigii waxyaalahan kada abuuray cadamadiisa iyo weynankiisa iyo awooddiisa lagu aqoonsado wa fanaa'i dunyaa iyo adduunyada baabi'iddeeda in laga fakiro wa ahwaali alaakhira dhibaatooyinka aakhiro wa saa'iri umuurihima aakhiriya adduunka arrimahooda oo dhan laga fakiro wa taqsiiri nafsi qofka naftiisa gaboodfalkeeda uu ka fakiro wa tahdiibihaa naftiisa hagaajinteeda iyo toosinteeda wa xamlihaa cala alistiqaama iyo ku xambaarideeda iyo istiqaamo lagu xambaare eh istiqaamada la laazimiyo oo nafta la xakameeyo oo la kontaroolo oo gacanta lagu hayo qaala allahu tacaala inamaa acidukum biwaaxidatin an taqumuu lilahi mahnaa wafuraada uma tatafakkaruu waxaad waxaanu idinku wacdinayaa hal eray oo keliya hal shay keliya oo haddaad qaadataan wax kale aydaan u baahanaynin an taquumuu lilah inaad xagga alla u toostaan mathnaa laba laba iyo wafuraada mid midba koox iyo kala jirba wadar iyo keliba inaad xag alla un ku toostaan uma tatafakkaruu haddana aada fakirtaan taasun baan idin faraya wa qaala tacaalى ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi اleyli wالnahaari laaayaati liuli اlalbaab waa aayadahaas suuratu ali cimraan dhammaadkeeda ah ee rasuulkuna salى اllahu alayhi waalihi wasalam kolkuu hurdada ka soo tooso uu aqriyi jiray isagoo cirka eegaya wejigana gacanta kuma masaxaya inna fii khalqi asamaawaat samaawaadka abuurkooda waxaa ku sugan waalardi iyo dhulka abuurkiisa waikhtilaafi alleyli waannahaar habeenkiiyo maalinta isbabedelkooda isbabedelkooda ay imaadinka isku bedelaanee midba mar uu yimaado ka kale u bedelo ama iyaga isbabedelkooda ay axwaashooda isku bedelaan oo kol ay gaabanayaan kol ay dheeraanayaan kol qabow kol muxuu ahaaye kulayl kol roob kol qalayl waxaa ku jira la'aayaatin calaamooyin iyo tusaalooyin baa ugu jira liuli اlalbaab asxaabi اlcuquul dadka caqliga leh uli waa bimacnaa asxaab albaabna waa jamcu lub lubiguna waa caqliga cirka iyo dhulka iyo sida alla u abuuray iyo iyo maalinta iyo habeenka isbabedelkooda tusaalooyin weyn baa ku jira dadka ku cibro qaadanaya ee caqliga leh waa kuwe kuwa caqliga leh huna aladiina yadkuruuna allaha waa kuwa alla xusa u cibaadaysa qiyaaman iyagoo taagtaagan iyo wa qucuudan iyo wa fadhii iyo wa calaa junuubihim dhinacyadooda iyagoo u jiifaba had iyo goor alle u cibaadaysa kuwaa weeyaan ilan dadka qofka axwaashiisu intaa kama baxsan inuu taagan yahay cadaha ku taagan yahay inuu fadhiyo inuu jiifo maaha marka maanu dhihin kuwa mukhtariciinta ahee sawaariikhda iyo dayuuradaha iyo waxyaalahaas iyo iktishaafaheeda ikhtiraacay raadiyogu iyo telefishinka iyo waxyaalaha soo saaray iyo telefoonka iyo kuwayaalkaasaa ah kuwa caqligale ah ma aanu dhihin kuwaas oo waxyaalahaas oo kale waa kuwa alla ku sheegay yaclamuuna daahira min alxayaati اdunya wa hum can اlaakhirati waxyaalaha sanaacaadkaasu inkastoo ay yihiin waxyaalo loo baahan yahay oo manaafic adduunyaa leh haddana kol haddayna waxyaalahaas kuwii eh, ikhtiraacay ayna ku gaadhin rabbigii waafajiyey ee eh, asbaabtantada ay qaadanayaan iyo musababaadkeeda isku xidhay ku aqoonsigiisa waxaan caqli lahayn ayuu alla ka soo qaadayaa marka waxyaalahan teknolojiyadu uhu waxay ku fiicnaan lahaayeen inuu iimaan la jiro hadduu iimaan la jiro oo alla lagu aqoonsado nicmo ayay noqonayaan haddii kalese manfaca adduunyo keliya iskaga gaaban bay noqonayaan ehm, wayatafakkaruuna kana fakirayay fii khalqi samaawaati waalard cirkiga dhulka abuurkoodii iyo waxyaalahaasna ka fakiraayey ee ehm, marka siday uga fakirayaanna uu yahay si ay rabbi ugu aqoonsadaan ma aha inay marka muxuu ahaaye xidigaha iyo socodkooda iyo ay aad iyo aad bay u rasdiyaan oo aad iyo aad bay u yaqaanaan oo xidig walbaba intuu la eg yahay iyo xajmigiisa iyo inta ilbiliqsigiiba inta kilomitro u gooyi iyo meeshuu ku socda majra uu ku socda iyo waxyaalahaas oo dhan aad bay gaalada u yaqaanaan oo madoobaadka qoraxda iyo dayaxi iyo intayna weli dhicin bay saacado fara badan ka hore iyo maalmo fara badan ka hore oo kasii warramaan laakiin sidii alla uu rabay ma aha sidana marka ay uga fikiraan iyaga u yaqaanaan waa si dunyawiyahoo maadi baxti ah weeyaan marka taasna kolkay sidaa hadday noqoto alla agtiisa qiimo kuma leh sidaasuu marka alla u leeyahay kolkay ka fikiraan waa inay yidhaahaan rabbanaa ma khalaqta hada baطila subxaanaka faqina cadaab annaar kuwa sidaa yidhaaha weeyaan ee kuwa marka wax oo dhan oba inay wax iska maadiya ay yihiin oo wax iska muxuu ahay aan Eh, wax diin iyo shaqo kule aan ahayn ay yihiinna kuwaas ma aha marka kuwa caqligale ma aha rabbanaa maa khalaqtu haadaa baailan rabbigayow kan bilaash uma aadan abuurin ee xikmad baad u abuurtay subxaanaka hufnaantaada iyo nasahnidaada faqinaa cadaaba annaar naarta cadaabkeeda allo naga badbaadi wa qaala tacaala afalaa yanduruuna ila alibil miyayna fiirinaynin geela kayfa khuliqad sida loo abuuray adimadeeda iyo madaxeeda iyo luqunteeda iyo indhaheeda iyo sida marka muxuaha muhimmada alla u abuuray ee rarashada iyo dhulka lama degaanka inay ku socota iyo uu si waafaqsan alla u abuuray wa ila asamaa'i kayfa ruficat cirkana miyayna fiirinaynin sida alla uu u dheereeyo sare uu qaaday iyagoo wax kiiraro hayoo la arkaya aanu jirin saqfi uga dhigay saqfi marfuuca uga dhigay waila aljibaali buuraha miyayna arkaynin kayfa nusibad sida loo dhisay loo qotamiyey ee ee dhulka looga dhigay kale dhigalaynala liicliici lahayd wa ila alardi kayfa sudaxad dhulkana sida loo fidiyey loo ballaadhiyey saطxiga alla marka uu sheegayo sutixad uu leeyahay meelo qaarkoodna muddad uu ku yidhaaho maaha macnaheedu inuu shakliga ay tahay inuu ka warramayo shakliga ay dhulka ay tahay inay si kubida kubadda ay tahay inay sida ukunta ay tahay inay sida gubasha oo kale u fidsan tahay inay afargeesoo tahay inay mudawarta midna kama warramaya laakiin waasicnimadeeda iyo ballaarkeeda unbuu ka warramaya markaas allana subxaanahu wa tacaala ashyaadaas cilmiyada ah ee kownka ku saabsan markuu ka warramayo wixii muxuu ahaaye inta xaqiiqada ah ee iimaanku uu ku xidhan yahay ayuu uga waramaa mooyaane tafaasiil uma sii dhex oo taas marka tafkiirka dadka iyo yuu ku daayaa iyo tajaaribtooda fadakir waaniyo wacdi inamaa anta mudakir adigu waaniyo iyo wacdiya un tahay lasta calayhim bimusaydir adu mid xukumayo oo qasbaaya ma aad ihide wa tacaala afalam yasiruu fi lardi fayanduruu miyayna dhulka dhex soconinoo ayna fiirinin oo xaalkeeda ayna ka fakerin oo sida dadkii hore iyo loo halaagay iyo ayna taariikhda aahaartii dadkii hore ay ka tageen iyo markay arkaan miyayna ku cibro qaadanaynin waxyaalaha dadkii hore ay ka tageen iyo aahaartii iyo lafaha iyo alaabtii iyo weelashii iyo ay adeegsan jireen iyo waxyaalaha aada la isugu hawliye ee mataaxifta iyo loo sameeyey ragay ku takhasusaan ee buugaga laga qoray ee la tasawiro oo laysku hawliya bay ka mid yihiin zamanadantada laakiin iyadana marka waxaan weeyaan mid aan mid iimaan ku xidhan aan ahayn oo rabbigii subxaanahu wa tacaala dadka abuuray iyo dadka horese u dhinteen iyaguna inay u dhimanayaan oo lasoo bixin doono iyo waxyaalo sidaasa ah, ayna kaga fakiraynin marka tafkiirku alla uu sheegayayo ka noocaasa ma aha wاlaayaatu fi lbaabi kahiira wa min alaxaadiiث alxadiiثu الsaabiq xadiidkii hore ayaa ka mid ee soo hormaray ee ahaa alkayisu man daana nafsahu xadiidkii hadda ka hor aan soo maray mashaayikhduna ay daciifiyeen een dhihi jirayna waxaan filaynaa inaanu xasan ka yarayn ee shahiidkiisa aan sheegnay kaasaa isaguna ka mid aha baabun fi lmubaadarati ila alkhayraat degdega khayrka loo degdego oo aan laga daahin wa waxasiman tawajaha likhayrin iyo guubaabada lagu guubaabinayo qofkii shay khayra xaggiisa u jeedsaday oo inuu sameeyo doono cala aliqbaali calayhi biاljiddi min gayri taradud inuu shaygaas ku jeedsado oo si dadaal uu ku jiro oo walaac iyo taradud iyo takaasul aanu ku jirin uu u galo shaygaas qaala allahu tacaala faاstabiquu اlkhayraat u tartama khayraadka u tartama wa qaala tacaala wasaaricuu ilى mغfiraةi min rabbikum وjanati carduha الsamaawaat wاlarض ciddat lilmuttaqiin saaricuu u degdega ilaa makfiratin dembi dhaaf oo min rabbikum rabbigiina xaggiisa ka yimid iyo wa jannatin beer carduhaa ballarhkeedu asamaawaat waalard samaawaadkii ardadu la isku fidiyey uu la eg yahay hal beer oo keliya hal qof oo dadka ahlujannaha ah qofka ugu darajo yar ah waxa la siinayo yaa samaawaadka iyo ardadaba adduunka oo dhan kaga weyn toddoba toban goor kusoo laalaabmaysa uciddat oo loo diyaariyey lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsada loo diyaariyey marka aayadaha kalena ay sii sheeg sheegaan kuwa muttaqiinta kuwa ay yihiin oo taqwadu waxay tahay laga garanayo aladiina yunfiquuna fi الsaraa'i wالdaraa'i wاlkaadimiina alghayd ilى akhiri اaayaat yani marka kol hadday tiri uciddat macnuhu waxaa weeyaan jannadu waa abuuran tahay waa jirtaa dad waxaa jira ku dooda oo yidhaaha jannada hadhow baa alla abuuri doona iyo naarta toona hadda ma abuura laakiin axaadiidta iyo aayaduhuba waxay caddaynayaan in alla uu abuuray oo ay jiraan oo haddaba ay joogaan wa ama alaxaadiis فالأول عن أbي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وaلي وسلم qاaل bاdirوا بالأعماaل فتنا kaقطاع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا yabiicu diinahu bicradin min addunya baadiru ka booba oo uga horeeya uga degdega bilacmaal camalada camalada saalixa badsada oo fitanan fitnooyin ka degdega fitnooyin imaan doona oo waktigaas ayna idiin suuroobi karaynin camalka saalixa sidai hadda idinku suurogelayso ka booba oo badsada camalka saalixa intayna fitnooyinkaas idinku dhicin fidnooyinka oo ka qitaaci leyli mudlim habeen mugdiya saacadihiisu oo kale ah oo siday saacadaha habeenku isaga daba yimaadaanoo marka saacadi tagtaba tukalo imaanayso fidno saa isaga daba dhacaya oo mid markay dhamaataba tukal ay ka daba imaanayso silsiladaas daba socda oo midiba midda kale ay ka weynto oo midiba midii kale lagu ilaawayo inta ayna dhicin marka fitantaasuna qalaaqasha iyo dagaalada iyo waxyaalaha dadka muslimiinta dhexdooda dhacaya sida hadda soomaaliya kuwa ka taagan oo kale iyo caalamka islaamigana meelo aad u fara badan oo kamida ka taagan kaasuu ka digayaa nebi sala allahu alayh waali wasalam yusbixu rajulu mu'minan qofku wuxuu waabariisanayaa isagoo mu'mina oo yumsi wuxuuna gaalbaysanayaa oo gabalku u dhacayaa kaafiran isagoo gaaloobay wa yumsi mu'minan isaga oo yani mid kale mid kalena wuxuu gabalku u dhacayaa mu'minan isagoo mu'mina wayusbixu kaafiran isagoo gaaloobayna waa waaguu u beryayaa sidee buu markaa u gaaloobayaa yabiicu diinahu diintiisuu ku iibinayaa bicaradin min addunya nafci addunya diintiisu ku iibsanaya alxasan albasri raximah اllah wuxuu ku fasiray kufrigan kada iyo iimaankan kada wuxuu yhi yusbixu rajulu mu'mina yani muxarima dama akhiihi isagoo mu'min oo yani dhiigga muslimka iska ilaalinayabuu yuu waagu u baryayaa wa waana gabaldhacsanaya kaafiran isagoo walaalka dhiigiisa xaraashanaya marka habeenkiibaa balaayo lagu akriyayo maalintii baa lagu akriyayo reer hebel waxay yeeleen ma og hebel la dilyo hebel la dilyo kan baa la sameeyo kana nagu sameeyeeno markaasuu qoriga qaadanayaayoo dhiigga muslimiinta banaysanaya oo dagaalada iyo fitnada dhankiisa ka gelaya ama habeenkii markuu soo hoydaaba bele lagu aqriyayaa naagihii iyo haweenkii carruurtii iyo waxay kusoo ururayaanoo ay uga warramayaan wax beleya oo ku guubaabinaya markaasuu marada tuuranaya rawaahu muslim الثاني عن أbي sirwcة بkسr الsin الmhmلة وفتحha sarwcة iyo sirwcة cقبة بن الxاrث رضي الله عنه qاaل صلyت وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمdينة الcصراء nebiga sala allahu alayh waali jirkiisa ayaan madiine ku gadaashiisaan ku tukaday yani imaamuun baan u noqday salaada casar madiine annagoo joogna fasallama waa salaamo naqsaday uma qaama waa kacay musrican isagoo degdegaya fatakhaطaa riqaaba annaas dadka qoortoodu ka taltallaabsaday yani dadkii soo jiro ka soo taltallaabsaday ilaa bacdi xujari nisaa'ihi haweenkiisa qolalkooda midood ayuu soo aaday si dhaqsa ah buu soo baxay marka takhadigaasu haddii qofka arrin degdeg ku ku qasabtahay ay jirto wa way bannaan tahay laakiin siday dadka qaarkood ay yeelaano iyagoo soo daahay masjidkii oo laga hor buuxiyey inay dadka soo jeedaan oo kasoo joogjoogsadaan kasoo taltalaadsadaan meel raadsanayaan iyo taas weeye midda xaaraanta ahee nebigu ka digay gaar ahaan maalinta jumcadii iyo ayb marka arrin taari oo ku timid daraaddeed oo degdeg uga baahan daraaddeed buu nebigu alayh sala sl dadka usoo uga soo taltallaabsaday fafazica annaasu min surcatihi dadkii waxay ka anfariiroon ka argagaxeen dhasaha uu kacay tow maxaa nebiga alay sl maxaa ku dhacay fakharaja calayhim waa ku soo baxay fara'aa wuxuu arkay annahum qad cajibuu min surcatihi inay ka yaabeen dhaqsihiisii qaala markaasu wuxuu yidhi dakartu waxaan xusuustay shay a min tibrin cindana wax oo tibri ah oo agtayada yaalay baan soo xusuustay tibrigana isagaa fasiri doone waa macdanka dahabka ama fidada ah een weli la tumin een lacag laga dhigin ee sidii looga soo qoday godkii ah kaasaa la yidhaahaa tibr fakarihtu waxaan nacabayse an yaxbisanii inuu hawliyo idaahiyaan ka baqay oo caawa uu guriga ku baryo fa amartu biqismatihi qaybintiisaan arkay ayaan faray wax dahaba uu rabay nebigu sal allahu alayh waali wasalam inuu qaybiyo yuu salaadii kusoo dhex xusuustay marka intii sidii caadigiisa uu ahaayee kolkuu salaada laga baxo inuu waxoogaa yar fadhiyo oo dikrigii iyo la yimaadaadii waa khilaafo isla markiiba tuu oo dadkii jeeday ayuu soo kala hagaajiyey markaasna soo noqday marka ani marka waxaa weeyaan wuxuu ku camal falayaa nebigu sal l sl amarkii aayadii aan soo marray oo khayrka in loo degdego oo si dhaqsa loo sameeya rawaahu الbخaariي wa fii riwaayaةi lahu yaعni lilbukhaariي kuntu khallaftu fi lbeyti tibra min الصadaqة waxaan kaga imid guriga tibri oo zakadi ah fakarihtu an ubayitahu waxaan necbaystay inaan bariyo oo cawa u baryo oon daahiyo ayaan necbaystay anigoon dadkii muto aan gaarsiinin uu igu baryo atibru qiطcu dahabi aw fida waa qidcooyin dahab ama fida oo yani kolkaas lacag aan ahayn aلثaaliثu can jaabiri radي allahu canhu qaala qaala rajulu lلnabiyi salى اllahu عalayh wali waslm ywma uxud nin baa ku yidhi nabiga salى اllahu عalيه wasalam maalintii uxud yani dagaalkii uxud markii uu dhacayay buu ku yidhi ara'ayta bal iiga waran in qutiltu haddii la idilo yowma uxudaas yaa muxuu ahayey shaad weeyaane arrinkankadu wuxuu dhacay sida mashhuurka ku afka kutuba siyar yowma bedr ara'ayta iiga waran in qutiltu haddii la idilo fa ayna ana xaggeen anigu jooga xaggeen tegaya haddii la idilo qaala markaasuu yidhi fi ljanna jannadaad tahay jannadaad gelaysaa fa alqaa wuxuu tuuray ninkaasu tamaraatin fii yadihi kunna fii yadihi xabada timir oo gacanta uu ku hayay oo cunayay oo uu rabay inuu dagaalka ugu tabaraysto yuu iska tuuray ninkaasna waxaa la dhihi jiray cumayr ibn alximaam ayaa la dhihi jiray radia allahu canhu uma qaatala waa dagaalamay xataa qutila ilaa laga dilay muttafaqun calayh marka ninkaasu wuxuu ka degdegay xabadihii timirta ahaa ee dhuubka uu ku haystay intuu cunayee dhammaysanayo inuu khayrkii iyo jihaadkii ka sii fadhiyo ayuu ka dheeraystay oo riwaayo kalena waxayba tidhaha wuxuu yidhi lain baqiitu xataa aakula tamaraati haadihi inahaa laxayaatun طawiila haddiiba aan sii noolaado intaan intan dhuubkaa timirtaa ka dhamaysanayo waaban cumri dheeraha markaasu intuu iska sayday ayuu jihaadkii dhankiisa ka galay oo uu ku dhintay radia allahu canhu xadiidkan kada waxaa weeye muttafaqun calayhi wuuna soo noqon doonaa raqam ألف وثلثمية وأربعة عشر الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رsuuل الله أي الصدقة أعظم أجرا صدقada teeba ugu weyn xagga أجرka qaala markaasu wuxuu yihi an تصدqa inaad صدقaysato baa ugu weyn وأnta صaحيiحun adiguna aad fayowdahay شhaحيiحun oo maal jecesha maalka ku dhegan tahay taksha alfaqra faqri aad ka baqayso wataamalu ta'malu hodantinimana aad rajaynayso adigo oo fayow oo maal jecel oo eh, inaad maalku uu kuu batana rajaynayo inuu maalku kaa yaraadana ka baqayso oo isu haysto inaad muddo badan noolaanayso inaad wax sadaqaysato taasaa ugu fiican walaa tumhilha ha koranin ha sugin xataa idaa balagat alxulquum markay hunguriga naftu soo gaadho dhuunta kuu timaadee sakaraadka ku hayo qulta aad dhahdo lifulaanin kada walifulaanin kada hebel waxaasuu leeyahay hebelna waxaasuu leeyahay waqad kaana lifulaan qad kaana lifulaan intaasu laba macno ixtimaashaa midu waxaa weeyaan inuu iqraar yahay qirasho uu qiranayo oo qowlka ninkaas uu ka mid yahay oo aad tidhaaho waqad kaana lifulanin calaya kada wakada hebeli waxaas waxaasu igu lahaan jiray inuu min qowli nabiy sala allahu alayh waali wasalam uu yahayna waa suurowdo fulaanka uu sheegayana waaridkii uu ka wado oo maanuhu uu yahay waqad kaana amru waqad kaana almaalu yani saara almaaru maalu maalkii isaga oo noqdayba lifulan yani liwaariika oo kolkaa maalkaagiiba aan ahayn hantidaadiiba aan ahaynoo eh, maalkaagood la baxaysa aan ahayn kolkaa hala sugin muttafaqun calayhi alxulquumu majra nafas meesha hunguricadka ay neeftu marto kaasaa la yidhaahaa wاlmari'u majra الطacaami wالsharaab mari-ana waxaa la yidhaha hunguri madowga ay cuntada iyo cabitaanka iyo maraan kaasaa la yidhaha طacaamka iyo sharaabka kay maraan alkhamisu can anas radي allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wali waslm akhada sayfan ywma uxud sayf buu qaaday nebigu sal lla alay slm maalintii uxud faqaala markaasuu yihi man yaakudu haadaa minii man yaakudu minii haada yaa seedkan iga qaadanaya fabasatuu aydiyahum gacmahooday soo fidiyeen kullu insaani minhum yaquulu ana ana nin walibana uu aniga aniga oo inuu ku dagaalgalo uu rabo qaala markaasuu yidhi faman yaakuduhu bixaqi iyo xaqiisa ku qaadanaya bilaasha la qaadanaya ma meahee xaq buu leeyahay sharad baa uu leeyahay yaa ku qaadanaya faaxjama annaasu dadkii waa ka joogsadeen oo dib bay gacmihii uga laabteen faqaala abu dujaanata radia allahu canhu ninka abu dujaana laydhaha magaciisuna oo iman doona baa wuxuu yidhi ana aakuduhu bixaqihi anaa xaqiisa ku qaadan doona yaa rasuul allah faأkhadahu waa u qaatay fafaraqa bihi wuxuu ku kala jeexay haama almushrikiin yani ru'uusa almushrikiin haam waa jamcu haama haamaduna waa madaxa madax gaaladu madaxa kala dhaco ku kala jaray rawaahu muslim isma abi dujaana simak ibn khrashata radia allahu canhu qowluhu axjama ay tawaqafuu faraqa bihi ay shaqa haama almushrikiina ay ru'uusahum السادس عن الزبير بن عدي قال أتynaa أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك baan u nimid فشhكwnaa إليhi waxaan uga dacwoonay ما نلقى من الحجاج الحجاج بن يوسف athaqafi alamiir alaalim amiir alciraaq ee dhibkuu nagu hayo iyaan anas ugaga calaacallay faqaala markaasu wuxuu yidhi isbiruu iska sabra iska dulqaata fainahu xaalku wuxuu yahay laa ya'tii zamaanun waqti inaanu imaanaynin ilaa waladii bacdahu sharu minhu kaka dambeeya unbaa kasii xun ah sharka ka dambeeyan baa waqti walba kasii xunoo dadkayna kasii dambeeyan ka dhib badnaan doonee iska sabra xataa talqow rabbakum ilaa rabbigiin aad kala kulantaan samictuhu min nabiyikum sala allau alay slm nebigiinaan arrintaas aan ka maqlay ayuu yidhi marka xadiidkan kadu marka waxaa weeyaan xagga uu kasoo soo gelayo baabkii isaga ahaa waxaa weeyaan in khayrka ay iyo camalka ay badsadaan oo ayna waxba muxuu ahay dhibaatadan haysata iyo waxay ay iska ilaawaan oo waqti fiican bay hadda ku jiraan oo kolka loo firiyo waqtiyaalka kale eh ay khayrka badsadaan saasuu ku guubaabinaya oo xadiidkii wuxuu la yahay baadiru bilacmaalidii aan soo marray oo kale buu la macno rawahu albukhaariy asaabicu can abi hurayrata radia allahu canhu anna rasuula allahi sala allahu alيyh waali waslama qaal baadiruu bialacmaali sabca ka boob oo kaga degdega camalada saalixada ah eh, toddoba toddoba arrimood intayna imaanin camalka saalixa badsada oo eh, muxuu ahay ka degdega hal tantadiruuna miyaad sugaysaan ilaa faqran munsiya ilaa faqiirnimo oo idin ilowsiisa naftiinaba idin ilowsiisa camali waxba idan haydaan xusuusanin aw qina mudqiya ama hodantinimo idin kibrisa aw maradan mufsida ama ma cod jiro oo quwadiinna iyo mxuuah xawaasiinaba fasaadisa oo aydan wax ka qabsan karaynin aw haraman mufanida ama muxuu ahaa gabow oo idin fasaadiya oo caqliga idinka qaada ow mowta mujhiza ama geeri idin dedejiso oo si dhaqsaa ah nafta idinka qaata aw dajaala mise dajaal mooyaane fasharu qaa'ibin yuntadar wax la sugaayo oo maqan ka ugu xun weeye isaguna dajaal aw saaca mise qiyaamaha mooyaane wasaacatu qiyaamahaana adhaa musiibo badan wa amaru oo kharaad badan toddobadaa waxaan ahaynoo sugaysaan in toddobadan midkood intayna idinku dhicin camalka badsada weeyaan rawaahu atirmidiyu wa qaala xadiidun xasan xadiidun xasan weeyaan buu yidhi si runtaana xadiidku xasan ma aha waa xadiid ضaciifa weeyaan xadiidkan kadu xadiid ضaciifa weeyaan oo sanadkiisa nin ku jiro oo la yidhaha muxarar ibn haaruun ninkaas oo ضaciif ah sababtiisu xadiidkan kada ku daciifay xadiidkana mar labaad buu kusoo noqon doonaa raqم خمسمية ثمانية وسبعين الثامن عنه رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى اه علي سلم qاla يومa خyبر لأعطينa هذه الراaية رaجuلا يحب الlaha ورasuuله waxaan siinayaa walle waxaan siinayaa bandiiradda bandiiradda yani muxuu ahaayey jeiska lagu dagaalgeliyo weeyaan leanno caadadu waxay ahaan jirtay qofka hogaaminaya dagaalka hogaaminaya yaa bandiiradda u qaadi jira oo lagu soo hooyan lagu soo hiran jiray oo colku ay fiirsan jireen oo meeshu mar ay kasoo dabamari jireen marka kolkaasna waxay ahayd dagaalkii khaybar markii lagu jiray oo khaybarra yahuuddu waxay lahaayeen qalacdo aad u waaweyn oo xoog badan khaybar macnaheedu macnaheeduba kolka la fiiriyo waa bimacna alxisni weeyaan khayaabirna waa la dhihi jiray bimacna alxusuun ah markaas isagoo inta la dagaalamay dagaalkii laga soo hoyday oo raggii waxba lasoo qaban waayey oo eh, dhaawacyo badan ay soo gaadheen kolkii galabtii marka laga soo noqday dagaalkii ayuu wuxuu yidhi berri waxaan bandiiradda u dhiibi doonaa nin aliya rasuulkiisa jecel oo aliya rasuulkiisuna ay jecel yihin siday riwaaya kala dhahdo yaftaxu allahu calaa yadayhi alla subxaanahu wa tacaala gacantiisa uu inoogu furi doono oo guusha nagu siin doono yahuudda aan kaga adkaan doono qaala cumaru radia allahu canhu cumar baa wuxuu yidhi famaa axbabtu ma aanan jeclaanin alimaarata madaxtinimo ilaa yowma idin maalintaa mooyaane maalintaa maalin aan ahaynoo madaxtinimo jeclaaday ma jirto maalintaas waan jeclaado in ninka colka madaxda looga dhigayo bandiirada loo dhiibayo aan noqdo ayaan jeclaystay jeclaysigaa u jeclaystayna marka madaxtinimo daraaddeed uma jeclaysanine ammaantaas aliya rasuulkiisu inay jecel yihiin oo aliya rasuulkiisna uu jecel yahay oo muslimiinta guul uu usoo ah inuu fadiiladaa helo daraaddeed buu jeclaystay fatasaawartu lahaa waan isu dheereeyey oo kor baan isugu taagay inuu arko oo uu ceni ii dhiibo rajaa'an udcaa lahaa rajaynaan rajaynayo in aniga la iigu yeedho oo hool la iidaaho fadacaa rasuulu llahi sala lla alay slm kolkaasu marka galab bay ahayd markii aroortii laysu soo yimid ayuu rasuulka alla wuxuu u yeedhay caliya bna abi aalibin radia allahu canhu caliy bna abi aalib buu u yeedhay caliy bna abi aalibna kolkaa goobtaa waaba ka maqnaa oo waa waa bakooraysnaa indhaha laga hayey siday riwaayata sacd ibn sahl bni sacdi radia allahu canhuma ay sheegto markaasuu caliy bna abi aalib buu u yeedhay faacطaahu iyaaha bandiiradii buu siiyey waqaala wuxuuna ku yidhi imshi walaa taltafit xataa yaftaxa allahu calayka wa halkan marka halka uu ulajeedada xadiidku uu kasoo soo baabka in qofkii shay khayra xaggiis aadaay uu ku dhaqsado oo si himmad ah uu u dhex galo soco oo dib ha soo fiirinin ilaa alla guusha kaa siiyo fasaara caliyu radia allahu canhu shay-an waxoogaha buu socday caliy uma waqafa waa istaagay kolku waxoogaha socday oo weliba la rucleeyey sida riwaayadaas kale sheegayso ayuu soo xusuustay inuu istifsaar nebiga sala allau alay wasalam uu uga baahan yahay markaasna wuxuu xusuusnaa hasoo gadaal hasoo daymo ninkii marka intuu istaagay buu isagoo xaggii usii jeedoon gadaal fiirinaynin yuu dhawaaqay fasarakha waa dhawaaqay waa qayliya wuxuu ku dhawaaqay yaa rasuula allahi calaa maadaa uqaatilu nnaas yaa rasuul allah dadka maxaan kula dagaalamaa riwaayo kalena waxay dhahdaa mayaan la dagaalamaa ilaa sideenna ka noqdaan maana dagaalka ka daynaynin mise wax kaloon kaga daynaya baa jira qaala markaasu wuxuu yidhi qaatilhum xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulullah la dagaalam ilaa ay ka qiraan inaanu jirin kulla caabuda alla mooyaane muxamedna uu rasuulka alle uu yahay faidaa facaluu dalika markay sidaa yeelaan faqad manacuu minka waa kaa ceshadeen dimaa'ahum dhiigoodii iyo wa amwaalahum xoolahoodayba ilaa bixaqihaa laa ilaha illa allahu xaqeedii mooyaane oo xuquuqda ay islaamniyadu waajibinaysa mooyaane oo waxyaalaha dhiigga in lagu daadiyo lagu dila muta inay galaan maalan oo qisaas iyo xuduud iyo waxa ay galaan ama maalka waxa in lagaga qaado markaa maalkii xaqii ku waajibay ceshadaan iyo wax sidaasa mooyaane wa xisaabuhum cala allah xisaabtooduna allay la jirtaayo shahaadada ay ku dhawaaqayaan hadday munaafiqnimo ka tahay adu shaqa kuma lehida ka aqbal xisaabtooda alla la jirta rawahu muslim xadiidkuna mar labaad ayuu imaan doonaa raqam mi'a wa hamsa wa sabciin ayuu ku imaan doonaa isaga oo laakiin waxoogaa ku khilaafsan oo ah riwaayo kale riwaayatu sahl bni sacd inay tahay baan filiniyo middaa uu ku soo noqon doonaa ha riwaayatu sahl ibni sacd wey laakiin isla qisada ayay iyaduna ku saabsan tahay kaa sahl ibni sacdin naftiisu mar labaad ayuu isaguna soo noqon doonaa oo waa gaari doonaa <clears throat> qowluhu tasaawartu huwa bisiini lmuhmala ay wahabtu watataawaltu waan u booday oo waan isu dheereeyey weeye rasuulku istusaayey baabun fi lmujaahada mujaahadada marka waxa weeye waa nafta muxuu ahay la cadaadinteeda iyo ku dadaalka lagu dadaalo cibaadada lagu dadaalo mujaahada la yidhaahaa qaala allahu tacaala wاladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana wa in allaha la almuxsiniin kuwa u jihaaday jidka jidkayaga ku jihaaday ee cibaadadayada ku dadaalay lanahdiyanahum waxaan ku hanuuninaynaa subanana jidadka iyaga khayrkaan waafajinaynaa weeyaano jidadka khayrkaan ku hanuuninaynaa wain allaha la maca almuxsiniin allana wuxuu la jiraa kuwa wanaagga sameeya ayuu la jiraayo uu taageeraayo micyo khaas a ah weeyaan miciyada noocan kado kale aho dad gaara markuu alla yidhaaho kuwaasu alla la jiraa macnihiisu waxaa weeye alla khayrku waafajinayaayo waa taageerayaayo waa hanuuninayaa weeyaan baa laga wadaa yani wa qaala tacaalى wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin rabbigaa caabud ilaa ay yaqiintii kaaga timad lama huraankii ilah kaga yimaado yaqiinta la sheegayaana waa geerida siduu xadiid kale nebigu sala allau alيyه wala slm ku fasiray marka macnuhu waxaa weeye cibaadada rabbigaa daa'im ilaa ad kaga dhimato wa qaala tacaalى wdkur wdkur isma rabbika watabatal ilayhi tabtiila udkur isma rabbika rabbigaa magaciisa xus watabatl ilayhi isaga u go tabtiilan guitaan itaan ay inqaطic ilayhi alla u go weeyaan ugo alle loo go-ayaana la sheegayaana marka in meel la fadhiisto masjid iyo zaawadiya la isku oodo oo adduunyada laga go-a maaha waa in cibaadada alle iyo muxuu ahayey alle muraaqabadiisa la badiyo isagoo qofku adduunyadii ku dhex jiro oo muxuu ahaye dad reer dhaqanaya oo maal dhaqanaya haddana aanu ilaawin alle xuquuqdiisii aanu ilaawin oo wuxuu samaynayaaba dar alla u sameeyo wa qaala tacaalى faman yacmal midqaala daratin khayran yarah man yacmal qofka sameeya midqaala daratin quraanjo qadarkeed quraanjada yaryar ayaa la yidhaahaa darre la yidhaahaa waxaa kaloo darre la yidhaahaa dariishada marka aad fiiriso ou iftiinka qoraxdu ka soo galo wax yaryar oo inuu dhex warwareegaysanayo aada moodo oo boodh yaryar ah kaasna darre waa la yidhi yani waxa laga wado wax aad u yar oo khayran oo khayr ah qofka sameeyaayo yarah waa arki doonaa wax yar oo khayra ah qofkii sameeyaayo waa arkayaa wax yar oo shara ah qofkii sameeyaana waa arki doonaa wa qaala tacaala marka sidaasna macnaheedu waxaa weeye khayrka inaan la fudaysanin waxaan wax macno lama aha daraaddi aan la isaga daynin wa qaala tacaala wmaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah huwa khayra acdama ajraa wmaa tuqadimuu lianfusikum wax alla waxa naftiinna u hormarisaano min khayrin wax wanaagsan aba tajiduuhu cinda allah alla ka heli doontaan huwa khayran isagoo khayr badan oo wa acdama ajran weyn xagga ajrigana u weyn baad ka heli doontaan wax kastoo aad samaysaana wax yara ama wax weynaba waqaala tacaala wamaa tunfiquu min khayrin faina allaha bihi caliim wax alla waxaad bixisaan oo wax khayra abaa alle waa ogyahay alle waa ogyahay marka laleeyahayna ya wamaa tunfiquu min khayr ya ayaddan wamaa tafcalu miyuu ahaa ha waa laba kale aayadood filaya wma tunfiquu min khayrin fain allaha kan fain allaha bihi caliim iyo wma ha aayaddantada marka isagu wuxuu ku dabdiyey aayadda laba boqol toddobaatan iyo saddex min suuraة الbaqara wاlآaayaatu fi lbaabi kahiiraة macluuma wa mal axaadiid faاlأwl can abi hurayraةa radي allahu canhu qala qala rasul اlahi slى اlه alيه wali wslam in allaha tacaalى qaala alla sarreeye wuxuu dhahay man caadaa lii weliyan qofkii la collooba weli kay ah qof saalix oo mu'min oo kay ah qofka la collooba faqad aadantuhu waxaan ogeysiiyey bilxarbi dagaal inaan dagaal la gelayoon col u ahay yaan ogeysiiyey wamaa taqaraba ilaya cabdii addoonkayguna iiguma soo dhowaado bishay-in wax oo axaba ilaya aan ka jeclahay mima iftaradtuhu calayhi wixii aan ku waajibiyey waajibkii aan saare oo guto waxaan ka jeclahay addoonkaygu igu soo dhowaadaa ma jiro wamaa yazaalu cabdii addoonkayguna kama zuulayo yataqarabu ilaya binnawaafil inuu iigu soo dhowaado sunnooyinka kolkuu faradkii guto haddana sunnooyinka xataa yuxibahu ilaa ka jeclaado kolka ugu horaysa waa in horta hore faradka la guto isagoon faradkii aan gudanin cibaadey hadduu yidhaaho sunnooyin badso sunnooyinkaas uma dhigmaayaan faradkaa u dayacay marka kolkuu fardkii gudtoobu marka sunadii sunooyinkiisii badsanayaa ilaa uu alla uu ka jeclaado maxabo alle uu ka gaadho faidaa axbabtuhum markaan jeclaadana kuntu waxaan ahaanayaa samcahu aladii yasmacu bihi maqalkiisa wax ku maqlaayaan ahaanaya dhagihiisa wax ku maqlaayaan oo ahaanaya wa aladii yubsiru bihi araggiisa wax ku arkaayaan oo ahaanaya wayadahu alatii yabtishu biha gacantiisa wax ku qabanayaan oo ahaanaya warijlahu alatii yamshi bihaa lugtiisa uu ku soconayo yaanu ahaanaya sidaasaan xawaastaa iyo xubnahaasaan u ahaanaya marka uu alla leeyahay subxaanahu wa tacaala laba siyood ayaa lagu fasiraayo mid waxaa weeyaan halkuu kaga adeegan lahaa xubnihiisa iyo xawaastiisa kaga adeegan lahaa oo wax ku qabsan lahaa anaa u qabanayo uma baahanayo waa si aan soo marray xadiidkii ibnu cabbaas aan ku soo marray ee exfad illaaha tajidhu tujaahaka iyo ayuu la yahay midda kalena waxaa weeyaan xubnihiisaas iyo adimadiisa iyo xawaastiisaasuba waxay noqonayaan kuwo ani ii go-an oo wax alla waxay qabanayaan oo dhanba dartay u qabanaya wain sa'alanii actaytu hadduu waxay weydiisto waan siinayaa wain istacaadanii hadduu imagan galo oo wax uu ka cawdu bilaystana la uciidannahu waan magan gelinayaa alla wuxuu iga dalbado oo khayrana waan siinayaa wuxuu sharahoo uu iga magan galana waa ka magan gelinaya rawahu الbukhaariي aadantuhu macnaheedu waxaa weeye aclamtuhu bianii muxaaribun lahu inaan la dagaalamayaan ogeysiinaya alle qofka iska celin karaa marka muxuu yahay dadka muslimiinta ee mu'miniinta ee saalixiinta ah marka qofkii dhibaayo dagaalkaas alluu ku jiraayo ha iska ogaado isticaadanii ruwiya binuuni wa bilba isticaadanii iyo isticaada b labadaba waa la weriyey الثاني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم قال فيma yrwihi عن ربه عزa وجل waxa uu rabbigii ka warinayo kana marka wuxuu la mid yahay xadiid hadda ka hor aan soo maray oo xadiid qudsi ahaa ayuu la mid yahay xadiid qudsiga marka kadan la yidhaaha wuxuu yihi marka إida تqرب الcabd إلaya shibran تqربtu إlayhi dirاacا addoonku hadduu xaggayga usoo dhowaado taako dhudhun baan aniguna u dhowaanaya xaggiisa yani wax yar oo cibaada hadduu iila yimaado wax weyn oo ka badantiisii oo ajri iyo hawaabo baan siinayaa wa idaa taqaraba ilaya diraacan hadduu iisoo dhowaado suxul iisoo dhowaadana taqarabtu minhu baacan baac baan u dhowaanaya baacna waxaa la yidhaahaa labada gacmood oo hareeraha loo kala fidiyo inta ay isu jiraan farahooda caaradahooda isu jiraan waidaa ataanii yamshi hadduu ii yimaado isagoo lugaynayo oo socda ataytuhu harwalatan anu waxaan u imaanayaa orod baan ugu imaanaya xaggiisaan usoo ordaya rawaahu albukhaariy الثالث عن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رsuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري nicmataani laba nicmadood weeyaan maqbuunun fiihimaa oo lagu dago u ku khasaarsan yahay kahiiru min annaasi in badan oo dadka ka mid yihi laba nicmadood ayaa qaar badan oo dadka ka mid ihi ku khasaarsan yihiinoo lagu dagaayo ayna ka faa'iidaysanin oo ku habboonaan lahaa inay ka faa'iidaystaan waa labadee asixatu caafimaadka iyo walfaraaqu howla-aanta qof hayow oo hawlana aan haysanin xaas iyo carruur iyo waalid da'weyno iyo waxaas iyo mid aynu ku saabsanayn nicmo weyn buu haystaayo inuu ka faa'iidaysto akhriyadiisiiyo adduunkiisaba uga faa'idaysto ku habboonaan lahayd laakiin dadka badankoodu kama faa'idaystaan waa iska bayacaan dhallinyaradiina aada u dhegaysta marka waqti ay waxaa suurowday waqtiga waxaad gaadhi doontaan haddii cumriga la idinku simo aad dhihi doontaan warberigii warberigii haddaan wax baran lahayn warberigii haddaan wax qabsan lahayn ahay ah horaan ah, laga <laughs> noqon karaynin ah, idinkoo waalidkiina joogo oo waalidkiina iyo walaalihiina idinka waaweynaa iyo hantidiina iyo waxeediina ah, idin diyaar yahay oo meelaha iska joogjooga iska ilaaliya marka nicmadaas waa la idin weydiin doonaa rawaahu الbukaariy waa الraaبع xadiidka afraadna can caiشhaةa radي allahu canha ana الnabiya sal ly slam kaana yaquumu min alleyl habeenkii buu taagnaan jiray oo salaad u taagnaan jiray xataa tatafطara ilaa ay ka dildilaacdo qadamahu labadiisa gomadood lagu intay barbararaan ay dildilaacaan taagnida dherarkeeda daraaddeed faqultu lahu waxaan ku idhi lima tasnacu hada ya rasuula اllahi waqad gafara allahu laka ma taqadama min denbika wama taأhar maxaad sidaa isugu dhibaysaa ya rasuula allah adigoo alla uu kuu dhaafay dembigaaga kii horiya kii dambaba qaala markaasu wuxuu yidhi afalaa akunu cabdan shakuura oo miyaanan ahaanaynin marka hadduu alla sidaa ii yeelay addoon mahadnaq badan oo shukri badan miyaanan ahaanaynin yani shukri allah sidan tale u yeelaya weeyaan alla kol hadduu nicmadaa isiiyo wuxuu iga mutay inaan ugu shukriyo mutafaqu calayhi wahada lafdu lbukhaariyi wanaxwu fi صaxiixayn min riwaayaةi almugiira ibni shucba radi allahu canhu almugiira ibni shucba radi allahu canhu ayaa isaguna kanoo kale wariyey qisadan tadoo kale sidaasoo kale u wariyey labadubana waa mutafaq calayh <clears throat> xadiidkuna marka wuxuu ku iman doonaa kun iyo boqol iyo lixdan wa alkhaamisu can caaishata radia allahu canha annaha qaalat kaana rasuulu llahi sal ly slm rasuulka alle wuxu ahaan jiray idaa dakala alcashru tobanku markay galaan tobanka dambe ee ramadaana weeyaane axya leyla habeenka waa noolayn jiray cibaaduu ku noolayn jiro ma seexan jirin gogoshiisa waa la duubi jiray wa iqada ahlahu ciddiisana waa toosan jiray xaasaskiisa iyo gabdhihiisiiyo waa toosan jiray wa jadda waa dadaali jiray wa shadda almi'zara guntigana waa dhuujisan jiray mutafaqun caleyh gunti dhuujintaa laba macno labada lagu fasiro mid waxaa weeyaan waa midkan uu sheegi doono ee ah inuu haweenka labadaba isaga sheegi doona haweenku ka fogaan jirayna waa la yidhaahaa oo eh, labaatanka beriya hore waa suroobi jirtay inuu haweenkiisiya la kulmo laakiin tobankan dambe markay gaadhaan haweenka waa ka fogaan jiray eh, ama cibaadadu badan jira weyaan muttafaqun caleyh isaguna wuxuu kusoo noqon doonaa kun iyo laba boqol labaatan iyo saddex wاlmuraadu alcashru alawaakiru min ramadaan tobanka la sheega waa tobankaas wاlmi'zaru lizaar mi'zarkuna waa hoosguntiga wa huwa shad lizaarkaasuna kinaayat can ictizaal الnisaa guntiga iskama furi jirin yani haween isagama furi jirin baa laga wadaa haweenku ka fogaan jiray baa laga wadaa arrinkaas oo kalena carabtu waa taqaanaayo gunti dhuujisashada iyaga oo ka wada naaga ka fogaadka waa jiraayo shicirkooda iyo waa laga helaayo nin baa wuxuu yidhi qowm idaa xaarabuu shaduu ma'aazirahum can الnisaa'i walow baatat biadhaari nimanuu ammaanayay bu wuxuu yidhi waa niman oo markay dagaalamayaan guntigooda haweenka ka dhuujista walo haweenkooda hadday caadadii kasoo qubaystaan oo waqticilmawdiyaar yihiin oo xayayiin kolo ku uma dhowaadaan marka nimankaasu kolkay dagaalka galayaanbu ninkaasi wuxuu ku ammaanay inay haweenka ka fogaadaan rasuulkana sala allau alay wasalam wuxuu gelayaa marka jihaad aakhira buu gelayaayo cibaadadu badsanayaa markaasuu haweenka ka fogaan jiray wa qiila almuraadu tashmiiruhu lilcibaada xanjeerashadiisa cibaadada uu dadaali jiray baa laga wadaana waa la yidhi yuqaalu shadadtu lihada almri miczari arrintan guntigaan isugu dhuujiyey guntigu dhisha iskaga dhigay kay soomaaliduna yidhaahaan ay tashamartu watafaragtu lahu waan u xaytay oo waan u faaruq noqdo wax kaloo dhan baan iska dhaafay se keli aan u go-ay taana way yidhaahan asaadisu can abi hurayrata radi allahu anhu qala qala rasul lah sal ly slm وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير muؤminka tabartale baa ka fiican oo allana uu ka jecel yahay muؤminka tabarta yar mid welibana khayr buu leeyahy kolba hadduu muؤmin yahay wuxuu leeyahay khayr buu leeyahy laakiin midka qawiga ah tabarta leh kaasaa marka ka nafci badan oo muslimiinta nafci usoo jiidaya kanse khayrkiisu kol hadduu daciif yahay waa naftiisa un ixris calىa maa yanfacuk ku dadaal wixii wax kuu taraya wax faa'iido ku oo dhan ku dadaal oo ha ka fadhiisanin ee danahaaga qabso akhriyo adduunkagaba u shaqayso wastacin billaahi allana la kaasho waa laba arrimood oo laba noocoo dadka ka midihii ay ku qaldamaan oo midba nooc ay ka tagaan dadka qaarkood waxay inay mutawakilin yihiin intay isku sheegaan ayay danahooda inay u shaqaystaan ka fadhiistaan iyo kolka kuwaan doconaya wax alla ii qorayba waan helayaa kolley ma seegayo qaarra waxaa weeyaan intay dadaalaan oo ay shaqaystaan dee laakiin xirfadooda iyo xariifnimadooda iyo nashaadkooda iyo quwaddooda iyo aqoontooda iyo keliya uun ay moodayaan inay wax ku helayaan ee alle tawakulkiisiiba ay ka tegayaan iyo alle isticaanadiisii marka labadaa in la isku daro weeyaan qofkii wuxuu awooddiisa ahaana uu la yimaado rabbina uu yidhaaho rabbiga eh, mxuu la tala saarto sida cumar ibn khadaab radi allahu canhu ayaa waxaa laga sheegay inuu yidhi ninka mutawakilkihi waxa weeyaan qofka beertiisa abuurka dhulka ku rida ee rabbina soo bixintiisa u tala saarta weeyaan wastacin billahi alla kaasho walaa tacjiz ha doqnoobin ha doqnoobin oo danahaaga ha ka fadhiisanin wain asaabaka shay-un hadduu wax kugu dhacana falaa taqul low anii facaltu kaana kada wakada low anii facaltu kada wakada samaydintaalla ya ha low anii facaltu kada wakada haddaan saa yeeli lahaa kaana kada wakada sayo saasay noqon lahayd hadhihin kolka hore dadaal laakiin markay dadaalkaagi waxba uu tari waayo qadarka alle kaa xoog badnaado oo arrintii ay si u dhacdo